الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل sheekhu waxau ihi almafcuulu bihi mafcuulu bihigu almafcuulu bihi mafcuulu bihiga haadaa maxaluhu meeshii lagaga hadlayay weeyi huwa mafcuulu bihigu maa ismi weeyi waqaca u dhacay alayhi maaga dushiisa ficlulfaacili falka sameeyaha falkiisu ku kudul dhacay wey almafcuulu bihi mafcuulu bihiga hada maxaluhu meeshii lagaga hadlay wey ah, khabarkiisa iska soo qadar huwa mafcuulu bihigu ma ismi wey waqaca u dhacay calayhi dushiisa ficlulfaacili faacilka falkiisu kow kudul dhacay baa la dhaahdaa wadalika tusaale ka darabtu waan garaacay zaydan zayd baan garaacay zaydan oo min darabtu zaydan ka ahaaday zaydan taasoo mafcuul maha maxaa ku dul dhacay darabtu ta'daasi soo faacilkii wax samaynay ma garaaca samaynay waan garaacadl waa adiga soo ma waxaad samaysay oo garaac iyuu ku dul dhacay zayd buu ku dul dhacay hada tacriif libni xaajib ibn xaajib baa iskale raximah llah tacriifka kana in la tirahdid almafcuulu bihi wama qaca caleyh ficlu lfaacil naxwaad waxna saasuu ku tacriifiyaa intaa waxaa iskale ibn xaajib sheekhaas iskale ictiraadaad baa kusoo aroori kara ictiraadaadka inuu ka jawaabaya haadaa kan buu yidhi sheekhu kan alxaddu ee xadka ihi libni xaajibin ina xaajibba usugnaaday haada alxaddu ma isku idaafeeya ya lama idaafeeyo farid lama idaafeeyo waayo alxaddu markaa maxaan ka dhignaa cadfubayaal ama bedel cadfubayaal ama bedel haadaa kan kan alxaddu ee xadka ihi kainu libni xaajibin kainu libni xaajib ina xaajib buu usugnaaday raximah llahu waqad istushkila sooma waqad istushkila waxa lagu ishkaal geliyey biqawlika qowlkaaga ayaa lagu ishkaal geliyey aad ku qawshid maa darabtu maan garaacin zaydan zayd maan garaacin walaa tadrib zaydan zayd ha garaacin taasa lagu ishkaal geliyey hadday tira maa darabtu zaydan de waa ishkaal wey walaa tadrib zaydan waa ishkaal sababtu waa maxay waxaad igu tiri ma waqa aley ficlu faacil faacilku ficilku samey toos ugu duldhaco gadhow iminkana maxaad leedahay maa darabtu zaydin zayd mabaan garaacin masaa ku dhacay ficilkaagu ma ku dhacay sadig m hu ma waa ale ficl faacilda walaa tdrib zaydin zayd ha garaacin ba lagu yidhi laadan mina nahyaan ma ku dul dhacay maymun ahayn maxaanada tiri tacriifka mafcuul biga huwa ma waqa alayhi ficlu faacil waayahay la hayso isaga ka jawaabeega daba waqad istushkila waxa lagu ishkaalgeliyey waqad istushkila waxaa lagu ishkaalgeliyey biqawlika qowlkaaga ayaa lagu ishkaalgeliyey aad ku qawshid maa darabtu maan garaacin zaydin zayd maan garaacin iyo walaa tadrib zaydin zayd ha garaacin aad ku qawshay maqul qowlkiis ma ila qowlku camal falaya wa ajaaba wuxuu ku jawaabay ay huwa ibnu xaajib iskama aaminsinuna jawaabuu ku siiyey sheekhu u fiirso wa ajaaba waa jawaabay ay huwa ibnu xaajib biana almuraada ujeedada bilwuquuci wuquuca looga jeedaa inamaa huwa wuquucu tacaluquhu mafcuulka ku tacaluqiisa weeyi bimaa caamil u ku tacaluqo laa yucqalu aan la kasayn huwa caamilka ilaa bihi mafcuulka mooye iska ilaali damayirta daba sheekh wa ajaaba waa jawaabay ay huwa ibni xaajib biana almuraada ujeedada bilwuquuci wuquuca looga jeedaa inamaa huwa wuquucu tacaluquhu hudan muuqata ma mafcuulka ku tacaluqiisa bimaadan caamil kurid oo ficila bimaa caamil uu ku tacaluqo caamilka oo laa yuqalu naaibufaacilkana huwa ana caamilka u celi caamilka oo laa yuqalu aan la kasayn huwa caamilka ilaa bihi ay ilaa biwujuudi mafcuul bihi mafcuul bihiga in la helo mooyaane tusaalaha eeg alaa tara or miyaanad maan dhalaaday ana zaydan zayd fi lmithaalayni labada tusaale xaalada uu ku sugan yahay mutacaliqun inuu ku tacaluqay zayd bidaraba daraba inuu ku tacaluqay wa ana daraba darabana yatawaqafu inuu ku joogsanayo fahmuhu daraba fahamka la fahmaya calayhi zayd uu ku joogsanayo ya eega kolkaad tidhaahdid maa darabtu zaydan loogama jeedo duldhicitaan wuquuci waxa looga jeedaa tacaluq baa looga jeeda inuu shaygii uku tacaluqo oo xidhiir ula yeesho oo hadda markaan idha maa darabtu zaydan zayd maan garaacin dee zaydan tiri tacalluq mina daraba lalahayn way laleeday waa ta labaadee daraba fahamka la fahmayaaba yuu kuraa jooga haddaad tirahdo ka waran maa darabtu maan garaacin de maxaad ujeedaa maxaan gara ma qof ba maad kala garanaysaa wixii mayna hawsha ibhaam noqon mina mubham noqon daraba fahamka la fahmayaaba muxuu kuraa joogaa mafcuulka in la helo soo maa markaa wuquucaha moodina wuxuu inuu ku dul habsanaye tacalluq baa loo jeeda tacalluq in labada shay isku tacalluqaanoo macnahooga aanu kala maarmayn de macnahoogii aanu kala maarmayn haddama isla fahmay markaa ishkaalkaasna daajrumi laguma fahma halkana lagu fahma waka ishkaalkaasna sheekha inooga jawaabay ow calaa ma ama shay qaama istaaga muqaamahu mafcuul bihiga dee booskiisa mafcuul bihiga booskiisa oo min almutacaliqaati waxyaalaha mutacaliqaadka kale iyaguna xidhiidhka lalaa waxyaalaha mutacaliqaadka ee xidhiidhka lala intaasna waxay noqotay khulaasadii mafcuul ayay noogu dhamaaday wlmunaada wa minhu ay wa min almafcuul bihi mafcuul bihiga ayuu kamid ahaaday almunaada ka loo dhawaaqa munaadaha loo dhawaaqa mafcuul bihigu kamid yahay isaguna waaba mafcuul bihi buu kuleyahay sheekhu y wa min almafcuul bihi mafcuul bihigi waxaa kamida almunaada munaadaha kamida mafcuul bihiga munaadaha kamida wadalika ay kownuhu min almafcuul bihi ahaanshaha munaaduhu uu mafcuul bihiga kamid yahay thaabitun waa mid sugan waayo liana qawlaka qowlkaaga ku qawshid yaa cabdallaahi cabdilaahi asluhu qawlkaaga asalkiisu adcuu cabdallaahi cabdallaahi baan u yeedhayaa buu ahaa faxudifa alficlu ficilkii la xadfay wa uniiba waxaa laga naayib yeelayaa ayaabaa laga naayib yeelay canhu ay can ilficli maxduufi ficilka la xadfay waxaa laga soo naayib yeelo laga soo bedel qaatay yaadan dee ciwad iyo mucawad canuna ma kulmaan soo ma markaa yaadaa naaibka oo ciwadka waa goan yahay markaa baabka mafcuulu biahaan buu ku jira ya masl baan ila asalkii hore aha adcuu cabdallaahi mina mafcuul caadiya kadib ficilkii melkii laga xadfay ya xarfunidaa la keeno booskii joogsatay aye muna min baabi mafcuul bi kamid ahan marka wuu ku fahansiiye halkaana ka soco halkana wuxuu kuu sheegaya axwaasha ah, munaaduhu uu leeyahay dee shan buu noqon jiray waxaa loo nideeya soo shan maaan jiri almufradu eh, mufradka caalamka almufrad lcalamu wanakiratu lmaqsudatu wanakiratu hayr lmaqsuda iyo mudaafka iyo shabih bilmudaaf intaa munahan saddex mucrab bay ahaan jiren labana mebni bay ahaan jiren mana inta ahaan jirin saddexda muraf waa inta ajrimiin saddexda murafka saddexdahan jireen almudaafu wlmushaabahu bilmudaafi wanakiratu hayr lmaqsuuda labada kalena maxay ahaayeen mufradka calamka iyo nakirada maqsuudadii fa yubna calaa maa yurfac bihi low kaana mucraba so intaas mayn kaas marka wainamaa yunsabu waa la nasbini wainamaa yunsabu waa la nasbini ay huwa munaadihi mudaafan mudaaf xaalada uu yahay baa la nasbini xagga lafdigaana laga nasbinaya nasbigu muuqanaya wy macnu wainamaa yunsabu waa la nasbin ay huwa munaadihi mudaafan mid la tiiriye xaalada uu yahay wadalika tusaale ka yaa cabdallaahi cabdilaahi o oo kale wey ka yaa cabdallaahi cabdilaahi o oo kale wey ow shibhahu ow shibha almudaafi ama mudaaf mid shabahay xaalad u yahay wadalika tusaalihi ka yaa xasanan ka wanaagsan yahay wajhuhu wejigiisuu ka wanaagsan yahayow wa yaa taalican ka koraya jabalan buur ka korayow wa yaa rafiiqan ka u dhimriya bilcibaadi addoommadow ow loo qastahayn wadalika tusaale ka qowli acma waa in dhamalaha qowlkiisa uu yidhi yaa rajulan hoy ninow khud biyadii waar gacantay qabo nin unbu isagu ujeedaad ya markaa lafdi ahaan baa loo nasbinaya labada goorba saddexdaa goorba majeeda cafwan saddexdaa goorbahe waa mansuub weeyaan lafdigaana laga nasbinaya nasbiisi waa muuqdaa warkuma caddo waka ya cabdalaahi de waa iska caddaa mise waa mudaafka mansuub ala tudafa daari ala akhiri inta waa iska garanada allah mudafli uu tiirsanyay idaafadana maxaa la dhaha idaafa idaafatun ya mahdi idaafadan magaceed ya cabdallaahi ta ku jirta idaafatun tarkiiba iska garana intaa garana lakin maaa daafada noocyada idaafada way qaybsami jirtma idaafa lafdiya iyo idaafa macnawiya idaafa maxdiya idaafa hayr maxdiya waxaa may qaybsami jirin tee weeyaan lafdiyaha y ya cabdallaahi idaafa idaafa maxda wey waa idaafa maxda idaafada maxdadii waa tan oo kale de idaafa macnawiyana waa la dhahda lakin idaafa lafdiya ama idaafa hayra maxda waa ka idaafati ismi lfaacili ilaa marfuuciy oo kale taas idaafa lafsiya la dhahda n kitabki hore kuso marnay waayahay markaa u fiirso ya cabdullahi waa mansuubka hadde yaa xasanan ka waran xasana waa maxay mutaxasana waan dhigna waa maxay sifa mushabamunayn waa camal falasa wajuhu mina facluaysan wa ka maa kolka maxay weeyaan waa mushaabihul waa mushaabihu lmudaafde yaa aalican aalicanna waa sifa mushabaha faacilkiis waa mustatir aalic jabalana mafcuul bu haysta waya rafiiqan bicibaadna waa sifa mushabaha bicibaadna way ku tacaluqaysaa nakira hayr maqsuudana yaa rajulin khud biyadi ninkii indhamalaha waxba ma arkaya maaha nin aw gacanta qabliya mid gaaraysa uma jeeda de saddexdaaba waa la nasbinaya marka laqma lagu celin maayo sharax yani waxaan ujeedaa bu yihi sheekhu ana almunaadaka loo dhawaaqo inamaa yunsabu waa la nasbiya lafdan min jihati lafdi baa laga nasbiya fi halaati masaa'ila saddex masale dhexdood ayaa lafdi ahaan loo nasbiya lafdiga ay ka muuqataa nasbi idaahaa masaaisha midood an yakuna waa inuu yahay waay fuaad an yakuna w ismigeedi ya an yakuna waa inuu yahay waa qadaran yahay munaadu noqonaya an yakuna waa inuu yahay y huwa munaadihi mudaafan mid la idaafeeye waa inuu yahay wadalika tusaale kain wuxuu ada ka qawlika oo dhahdaada iyo wixna mid aad ku qawshid yaa cabdallahi cabdillaahiyow faraan qawlika masdarun mudaafin lifaacilihi ama maqul qawlki maxaan ku celiya cashriga ila socdada wadalika tusaale kain wuxuu adag ka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aad ku qawshid yaa cabdallaahi cabdillaahiyow yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow maquul qawlkaa de ya adeey mana iska cadayn yaa cabdallahi ya rasuul allahi maquul qawlku noqon waana mudaafte waa kii koowaad len wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi alaa yaa cibaad allahi qalbii mutaayamuun biaxsaani man sallaa wa aqbaxihim baclaa bui alaa baraaruga yaa cibaad allahi addoommadii ilaahayo bu yihi qalbi aniga qalbigaygu mutayamun waa mid la leeyey bu yihi biaxsani man kii ka ugu wanaagsan sallaa tukaday ay huwa manku iyo wa aqbaxihim ka ugu xun baclan xagga zawjka baclan xagga waxa weeyaan zawjka ficlan baan iga qoray masa maxad iga nii qoraya baclan xagga zawjka waayahay markaa shaacirkaasaa tiriyey maxalushaahidkeenu baynu inago ka qaadananahay maxalushaahidkeenu wax weya yaa cibaadada wey yaa cibaadalahi wey waa munaadihii oo noqday mudaaf yaa cibaada markaa mansuub wey oo ta laftiga ay ka muuqato athaaniyatu xaaladda labaad an yakuuna waa inuu yahay ayo ay huwa munaadihii shabiihan mid lagu shabahay bilmudaafi mudaaf mid lagu shabahay waa inuu yahay mudaaf baa lagu shabahay wa huwa shabiihmudaafku maa munaada weeyi itasala u la xidhiidhay bihi maaga shayun shay uu la xidhiidhay min tamaami macnaahu liajli tamaami macnaahu macnihiisa dhamaystirankiisa darteedna uu ula xidhiidhay saxiix shabihmudaaf waa ka shan buu noqdaa eh, eh, uu ku dhamaystirmaya shan buu afar buu ka sheegay wa haada kan alladii kaasoo bihi ay kainun bihi isaga ay ku sugan tahay atamaamu dhamaystiranku ima an yakuuna waa inuu yahay ladigaasi isman ismi waa inuu yahay ismigaasoo marfuucan la rafciyey bilmunaada munaadaha lagu rafciyey waxaan macnihii ku dhamaystirmaya waa munaadaha laftiisaba lagu rafciye waa waaba marfuucba aan soo dhiganay moogta ka qawlika odhaadaadiyo xilimidaad ku qoyshid weeyaan ya maxmuudan ficluhu ah, ka ficilkiisa lamahadyo maxmuud maxamuud baan idhahna inagu maxmuud soo ma aragti waa ismafcuulde soo ma ficluhu markaa muna rafcisan wa haystaa naayfaclimo wa haystaa u rafcista saxiix walala waka haye ficluhu kolkaa marfuuc muna wayse waa la rafciyebade wayaa xasanan ka wanaagsan yaha wejhu wejigiisu ka wanaagsan yahayo sifa mushabah maynaan wejhuhu maxay u haysataa faacilnimo wayaa kaiiran ka u fara badan yahay biruhu wanaagiisiyo yuu haystaa faacil bu haystaa dhada lakin waa sifa mushabahun yadna mayna basidan waka xaaladaas tamaam macnihi muxuu noqday wixii macnaha dhamaystiriya marfuuc buu noqday ko aw mansuuban ama inuu ahaado mid lagu nasbiyey bihi bimunaada munaadaha laftiisaba lagu nasbiyey ka qawlika odhahdaada iyo xilimidaad ku qooshid weeyaan yaa aalican waar hooy ka korayow jabalan buurka fananaya ee korayow aye iminkana muxuu ugu tacalqay tamaam macnihi muxuu noqday mansuub dhadda sheekh aw makfuudan inuu yahay mid la khafdiyey bikhaafidin khaafid baa lagu khafdiyey khaafidkoo mutacaliqin ku tacaluqaya bihi ay bilmunaada khaafid munaadaha kusi tacaluqaya isaga lagu khafdiyey ka qawlika waa odhahda adiyo wixii lamida tirahdi yaa rafiiqan bilcibaad ka addoommada u dhimriyo rafiiq marka macnahe waa maxay rafiiqan bilcibaad eega bilcibaad halkay ku tacalluqaysaa bilcibaad cibaadkaasi maxaa jaray ba'daasi oo jaari halkuu ku tacalluqayaa de munaadaha oo rafiiqa munaadaha oo rafiiqa saw saddex ma haysano wa yaa khayran ka ka khayr badan min zaydin zayd ka ka khayr badanoo muna munaadaha ku tacalluqin aw macduufan ama inuu ahaado mid la cadfay alayhi ay cala munaada munaadaha lagu cadfay qabla nidaai intaan loo dhawaaqin ka horba lagu cadfay kadibna xarfunidii baa dusha laga geliyey timsad afar ka qawlika yaa halaatatan wa halaatiina waa saddex iyo soddonow nin baad ubixisay mogtahay halaatatan wa halaatiina ad ubixisay yaa halaatatan wa halaatiina halaatatan wa halaatiinow fi rajulin nin dhacdu ugu qawshid rajulkao samaytaad ku magacoodhu rajulka bidalika alaaatan wa alatiin aad ubixisay maxaad ku odhantaa marka yaa alaaatan wa alaatiin baad iska odhan doonta war mayna basideen afar maynahayn waxay ku dari jireen oy xabad shanaad kaga dhigaan idaa kaana munaada isma nakira munaadi waa isma nakira wa nucita bijumlatin aw bishubhi jumla waxaa lagu nactiyey jumla ama shubhi jumla ayaa ayaa naklatan min dati cirqin bayt shacr ma midna ugu qariyo ya ma qoryo miya ayaa naklatan min dati cilqin bay tusaala ohan jireen alayki waraxmat llaahi salaamu saasoo abaalmarinaya beydku alaa ya naklatan min dati cirqin alayki waraxmat llaahi salaamu saasoo abaan filaya markaa eeg alaa ya naklatan alaa ya naklatan timirey waa nakira ismiga ni mogtahay nakiradaasoo min dati cirqin shifu jumla maa lagu sifay kaas ayay kaga dhigi jireen shanay kaga dhigi jireen marka tamaam macnuu shantaasu noqda inuu marfuuc yahay waxaanu ku dhamaystirmaya inuu mansuub yahay inuu maqfuud yahay inuu macduuf yahay inuu yahay waxa weeyaan ismi nakira oo laga natiyey jumle ama shibhuljumla mana basidn waay halkaa kii koowaad baan weli islahayna intaade ki labaad baan haynaan ujeeda ah, waynu soo dhaafnay eh, mudaafki waynu qaadanay shabi bimudafkina waan qadanay kii saddexaadna waa kan athalitatu xaalada saddexaad an yakuna waa yahay munaadi nakiratan nakira waa inu yahay nakiradaasoo hayra maqsuudatin aan loo qastahayn ka qawlilacmaa indha malaha qawlkiisa wayi uu yidhi yaa rajulan hooy ninow khud biyadi waar gacantay qabo iyo wa qawli shaaciri ninka shaacirkaa qawlkiisi weeyi fa yaa raakiban imaa caradta fabaaliga nadama yamin najrana laa talaaqiya fa yaa raakiban waar hooy ka wax fuulayow imaa caradta haddaad makiyo madiine tagto fa balliqan iga gaadhsiiy oo iga gaadhsii nadaamaaya labadaydii saaxiib min najraanay min ahli najraana xaalada ay ka ahaadeen anhu shaniya laa talaaqiyaa kulan lanaa inaga inoomu sugnaan buy arrintaa iga gaadhsii weyniyo haddaad makiyo madiine tagti fa yaa raakiban maalusheedkaad garanaysaan ma raakiban baa la nasbiyey waa maxay waa nakira maqsuuda mid wax fuushan unta ya imaada maad garanaysaa inti shardiyadidi ma zaaid isku jira inti shardiyadii iyo ma zaaid in iyo maaba iska ahayd kadibna waa lasu iqaamay imaabay noqotay ficlu shardiga waa caradta caradtana waa haddaad makiya madiina tagto macnehu ay atayta alcaruuda haddaad tagto caruud wahiya makatu walmadiina wamaa xawlaha ayaa lasla yidhahdaa caruudka nadaamaayana waa jamcu nadmaan o waa ruuxa saaxiibkii wey ah, ruuxay wada sharaabaan kaas baa la dhada faballiana fiad waa raabite maogtahay ya waxaanan ku dhawaaqaya lanasfacan bay lamid taho waa nunu tawkiid alkhafiifata faballiqan waaba ficil amare <laughs> ma ismiyaad moodaysa goolaanba faballiqan waa ficil amar ya faballiqan gaadhsii adigu ya nadaamaayena waa labadeedii mafcuul min najraanana nadaamaaye ka xaale anhu waa mukhafaf min athaqiila ismigey waa damirshaan goan laa waa naafiya tacmalu camala ina talaaqiya waa ismigeyda khabarkeena wa maxduufo waa lana maxalushaahidka ka qaado oo fa yaa raakiban tamunayn waa nakiro ayr maqsuuda fa yaa raakibanka wax fuushanow imaa caradta hadaad makiyo madiina tagto faballiqan gaadhsiiyo gaadhsii nidaamaya labadaydii saaxiib min najraane min ahli najraane xaalada ay ka ahaadeen anhu shaniya laa talaaqiya kulan ay lanaa inaga inoomu sugnaa saa ku dha intaa iga gaadhsiiya marka saddex saddexdaasi lafdiyahaan buu uga muuqanaya bu adika arkaya wlmufradu mufradka mufradka almacrifatu ee macrifada yubnaa waa la binayn calaa maakii baa lagu binayn yurfau lagu rafcinay bihi maaga wixii lagu rafcin jiri un baa lagu binaynaya isaga ya mufradka baabkan maxaa la dhaha iyo baabulaiyo isku mid baan maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla waa inta waaya wadalika tusaale ka ya zaydun ya ma ma ma laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf ma laysa mudaafan walaa shabiihan ya walaa shabiihan bilmudaaf ya zaydun zaydow ya zaydun zaydow haye ya zaydani ya zaydani imika waa maxay waa mufrade ya zayduna waa mufradki intaasi mufradki macrifada ya rajulun ninow limucayanin mid magacaaban oo oo cayiman xaalada u ahaaday waana kiradii maqsuudadii iyadon markaa eeg mufradka macrifada waa mufradka caalamka ujeeda iyo nakirada maqsuuda iyaga waxa lagu rafcinaya waxa lagu binaynaya wixii lagu rafcina haday mucrab ahaan lahaayeen xaalatu rafca dib ugu noqonaysaa de xaalatu rafca soo ma garanayside baabkiiba dib ugu noqonaysaa waa inta wlmufradu mufradka mufradka almacrifati ee macrifada yubna waxa lagu bineen calaa maa kiibaa lagu binay yunfacu lagu rafcin lahaa bihi maaga wadalika tusaaleka yaa zaydun iyo wayaa zaydaan iyo wayaa zaydunaba weeyaane waayahay oo tusaale ahaan caalamka marka la tatniyeeyo ama la jamciyo al baa geli jirtay ya al ayaa geli jirtay azaydani baa laohan jiray iyo azayduna ba lohan jiray marka la tasniyo ya ashi xaggee la geeyey ashi iyadana booskii u buuxisay marka iyadana he booskii u buuxisay masle fanaynta iyadana booskii u buuxiso ma kulmayaan de ya iyadaasa booskii u buuxisay yal zaydani maad ohan kartaa ya ma ohan kartid waya rajulu rajulow limucayanin mid mucayan oo magacaabn oo mucayan oo la magacaabay xaalada u ahaaday rajulkani waa nakradii maqsuudadii yastaxiqu wuxuu mudanayaa almunaada munaaduhu wuxuu mudanayaa albinaa waayahay albinaa abubakr yastaxiqu faacilkeyga aw yastaxiqu lmunaada munaadu wuxuu mudanayaa albinaa bina ayuu mudanaya biamrayni biwujuudi amrayni laba amr helistood buu ku mudanaya laba arrimood haddii laga helo waa la binaynaya ismigii munaadaha y maxaan iraabay ifraadihi buu ku mudanaya keliyeelistiisa iyo wa tacriifi macrifayntiisa waan bedelay wanacni waxaanu la jeednaa haddii mufrad noqdo mebni buu kaa noqday ya hadduu macrifo noqdona mebni buu kaa noqday waan intaa masla fahni wanacni la jeednaa bu yihi biifraadihi ifraadkiisa waxaanu la jeednaa allaa yakuna waa inaanu ahayn baabkan marka la joogo mudaafan mudaaf waa inaanu ahayn aw shabiihan ama mid lagu shabahay waa inaan ahayn bimudaafi mudaaf mid lagu shabahay labada midna waa inaan ahayn mufradka baabkan maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf wanacni waxaanu la jeednaa bitacriifihi macrifanimadiisana an yakuuna waa inuu yahay muraadan mid loola jeedo bihi isaga mucayanun mid la magacaabay mid mucayana oo la magacaabay mid loola jeedo tacriifka kaasaa loola jeeda sawaan waxa mida kaana ahaya muraadka kaa loola jeeda macrifatan macrifo ahaya qabla nidaai intaan loo dhawaaqin kahor intaan loo dhawaaqin ka horba wuxuu iska ahaa macrifo waa calamkii de kaasi ka zaydin wa camrin sida zayd iyo camar oo kale zayd iyo camar intaan loo nideyn ka horba mina macrifa iska hayn de calam ba iska waa magacaanteen o kale de calam ba iska hayn aw macrifatan ama macrifo noqoya bacda nidaai nidaha dabadeed nidaha dabadeed buu macrifo noqday bisabab liqbaali calayhi qaabilitaanka lasoo qaabiliyo darteed buu ku macrifoobeyba kaasina waa maxay nakiradii maqsuudadii ila nakirada maqsuudada iqbaalka ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa cayneynaya wadalika tusaale ka rajulin oo kale weeyaan rajul ah. ya rajulu ninkanow fartaad ku fiiqasaaba wa insaanin insaan yaa insaanu insaanow baa tiri ruux gaaroo de caadi aad cayimayside turiidu xaalaad ula jeedid bihimaa labadan waa kan kuu sheegay bade mucayan insaan insaanun ma rajulna rajulun ma mid gaaraad ula jeeda marka iyaguna maxay ku macrifoobeen iqbaalka de ku arkayd soo jeedinaysidba haddaba faida wujida marka laga helo filismi ismigii haadaani labadan marka laga helo alamraani ee amar istaxaqa wuxuu mudanaya ismigu an yubnaa in la bineeyo calaa in lagu bineeyo yurfacu bihi lagu rafcina low kaana mucraban hadduu mucrab ahaan lahaa maadaama hadda mebni uu kaa noqday ila laba arrimood baa mebni ka dhige ifraadihi wa tacriifibaa mebni ka dhigaylan maadaama iminka mebni uu noqday mucrab markuu aha waxaad ku rafcinahayd ku bine ma caddo taquul waxaad odhan u sheekh yaa zaydu zaydow bidami baad ku odhan zayd maxaad ku rafcin jirta xaalad rufa dam dee damadi ku bina mabni ala dama dhe wayaa zaydani baad odhan bilalifi baanad ku odhan mubtana maxaad ku rafcin jirtay ali dee mabniyun ala ali undhe wayaa zayduna baad odhan bilwaawi baad ku odhan jumcud kartaal maxaad ku rafcin jirtay waaw dee wawdiin ku bina wa qaala allahu tacala ilahay sarreeye wuxuu yidhi yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltana waxay yidhahdeen qad jaadaltana waad nala dooda bay yidhahdeen yaa nuuxu dee nuux waa ismi calama wey soo ma waa mufrad calama wey marka maxaa la odhanaya mabniyu ala damade yaa jibaalu awibi celceli oo jiibi macahu sulayman maciisa ya jibaalu mabniyun cala dami mayna basidan halkaa maxay nagaga dhamaaday ya waxay nagaga dhamaaday munaadaha qaybtiisi iyo xukunkii ku tacalluqaya nagaga dhamaaday munaaduhu waxaynu ogaanay min baabi mafcuul bihi inuu yahay oo asalkii adcuu cabdllahi oo kale inu aha ama adcuu zaydan o kale inu aha kadib nafcigii xadfayadi la keenay waxaa kale inu ogaanay inuu qaybsamo oo shan qaybood uu yahay mufrad calama nakiro maqsuuda nakiro hayr maqsuuda mudaaf shabih bimudaaf saddex mansuubatun lafdan waa mudaafka iyo shabih bimudaafka iyo iyo nakirada hayru maqsuudada labada kalena waa mebni wixii lagu iraabi laha baana lagu banaynaya ka socod faslun kuma daro waa fasl ma wataqul waxaad odhanaysaa yaa ulaam baad odhan yaa ulaama baad odhan yaa ulaami baad odhan bihalaathi saddexdii baad ku odhan wabilyaaya baad ku odhan fatxanay maftuuxatan xaalay tahay iyadu mid la fadxinayo waiskaananay wamaskuunatan xaalay tahay mid la rebayo wabilalifi baad ku odhan halkan wuxuu kaga warramaya munaadaha marka yawmutakalim loo tiiriyo ka waran lix luqaa ku banaan marka munaadaha marka loo tiiriyo ya mutakalim ya ulaamu ya ulaami ya ulaama soo saddex igama haysid ya ulaamiya imisa ya ulaami ya ulaama lixdaasa kugu banaan lixdiba saxmanan sharaxanood ku fahmasaag wa taqulu waxaad odhanaysaa yaa ghulaamu baad odhan bihalaathi saddexdii xarakaad ku odhan saddexda xaraka maxay ahayd fadxiyo kasriyo damba maynayn yaa ghulaamiba ugu asalsan yaa ghulaamaba xagga afsaxa kusoo xigta yaa ghulaamiba ugu daciifsan wa bilyaa ya baad ku odhan fatxanay maftuuxatan xaale ay tahay yadu mid la kordhigayo ya kordhigan u dambeysi yaa ghulaamiya wa iskaananay maskuunatan xaale ay tahay yadu mid la reebayo yaa wbilalifi baad ku odhan ya ulaama mana basidayn lixdiiba waa kuwa idaa kaana marka u yahay almunaadaka loo dhawaaqaya markuu yahay mudaafan mid la idaafeeyey marka uu yahay ilaa yahay ilmutakalimi ka hadlaya yadiisa mid loo idaafeeyey wadalika tusaale ka ghulaami iyo wixii lamid aba weeyaane jaaza waxaa banaan fiihi munaadaha situ luqaatin lix luqaa ku banaan munaadihii loo dhawaaqaya hadduu noqdo mudaaf ilayh mutakalim lix luqaa ku banaan ixdaaha lixda luqa midkood ya ghulaami multabisan xaal u yahay hulaamigaas mid ku dhaahan biibaatiya yada sugisteeda yada asaakinati ee reeban yada reeban ayaa la sugaya wadalika tusaale ka qawlihi tacala ilahay sarreeye qowlkiisa wey uu yidhi yaa cibaadii laa khawfun wax cabsi calaykum dushiina ma aha mina basiid ban yaa cibaadii yaadi mina sugnayn wakade laadatina waa nafiya khawfin oo ismiga calaykum waa khabarkeegi waa basiid yaa cibaadii waa luqadii koowaad yadii baa sugan wixii ka hore inuu kasrisan wthaniyatu talabaadna ya ulaami weyi ya ulaami weyi multabisan xaal u yahay ya ulaamigani mid ku dheehan bixadfilya iyo adagoynteeda yadii asaakinati reebane yadi sheekh reebanayd ya cibaadiyi kolka or adlayd ama ya ulaami adlayd un hadda iska jar kadib markaad jartid wabqaail kasrati iyo kasradii oo la baaqi yeelay dalilan ay daalatan xaal ay tahay kasradu mid tusinaysa alayha ay cala yaai maxduufati yada go-anayd maayna tusinaysaa ya kasrada ade ya ulaami soo ma wdalika tusaale ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisoo kale weeye yaa cibaadii addoommadaydiyo fattaquun ay fattaquunii anigu niga baqa basit taasina waat waa tii labaad laba xaalaynu haynaa labada xaal waa maxay ihbaat lyaai assaakina iyo xadfu lyaa assaakina iyo wibqaal kasra daliilan calayha ama o daalatan calayha laba soo ma hayno athaalita tan saddexaad damu lxarfi xarafka waa in la godo alladii xarafkaasoo kaana ahaaday ay huwa xarafku maksuuran mid la hoos dhigay xarafkii hoos dhignaa soo ma gelinaysa unbaad godaysaa lijlil ya yada darteedna markii hore loo hoos dhigay ilaa xarafka munaasabanibaa loo hoos dhigaya soo ma lijlil ya baa loo hoos dhigaya soo ma waayo liana lya laa yunaasiba ila ka suma qablaha soo ma xarafkii limunaasabati lya aad hoos dhigi jirtay un hadda dami wahiy iyadu luqatu luqa wey luqadaasoo daciifatun tamar daran waa luqa tamar daran xakow waxay ka xikaayoodeen min kalaamihim carabta kalaamkooga ayay ka xikaayoodeen inay yidhahdeen yaa ummu hooyoy laa tafcali ha samayn sidaa ha samaynin bidami damayna ku xikaayoodeen xakowda ku tacaluji waquria waxaa la akriyey qaala rab xkum bilxaqi baa la ariyey bidami damaana lagu ariyey oo rabu la godo tani marka waa ta udaciifsan wey tani waa ta u daciifsan wey in la idhaahdo yaa ummu ama in la idhaahdo yaa rabu oo kale waa ta udaciifsan wey mise xalinayna saddexde saddex baynana soo ma ihbaat lyaai saakinatan iyo iyo iyo xadfu lyaa waibqaawi lkasrati iyo iyo dam xarfi maqsuur sooma darm alxarfi alakhiir xarafka u dambeeya in loo dabeyo saddex baynu haynaa alraabicatu ta afraad yaa ghulaamiyo wey multabisan xaaluya mid ku dheehan bifadxin yaa ya-da fadxeega ya-diin baad fadxinaysaaba imikana qaala lahu tacala ilahi sarreeye wuxuu yidhi yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim wa alla hib yaa cibaadiya addoommadaydi aladiina kuwaas asrafuu ku xadgudba cala anfusihim foogow laa taqnadu min raxmati naxariista ilaha ka qusanin tanna ya-diin baad fadxinaysaa imise afar dhade yaa ghulaamiya mayna afar hayn alkhamisatu ta shanaad yaa ghulaama wey biqalbikasrati multabisan xaaluya mid ku dheehan biqalbilkasrati kasrada gedinteeda allatii kasradaasoo qablalya yada kahor ku sugnaatay yadii almaftuuxati fatisnayd fatxata fatxa loo bedelo waay mustae fatxatan maxaad ku nasbisay rid qalbigaas mstrd ma qalbigeenu ku nasbinay multabisun wuxuu ku dhaanaaday biqalbilkasrati kasrada in loo gediyo allatii kasradaasoo qablaliya yaada ka hor ku sugnaatay yaada almaftuuxaati fadxisnayd ma fatxatan fadxa loo bedeladee saniga ku yidhima fatanqalibu waxay u gadoomi alyaau yadu alifan alif bay u gadoomaysaa maadaama oo wixii kasradii loo bedelay fadxo yadii maxay noqonaysaa dee alif isku bedelaysaa waayo alifta maxaa munaasaba waa fatxa soo ma maxaa munaasaba kasra soo ma waka litaxarukiha ah, waa kan kuu sheegayba xarako waay xarakowda yadii iyo wainfitaaxi maa qablaha wixii ka horeeyey oo kordhigmay qaala lahu tacaala alla sareeye wuxuu yidhi yaa xasrata alla tiiraanyadaydiye mutkalima mesha ku jirtay yaa xasrata qoomamadaydiyey calaa maa farartu ay calaa tafriiti xadgudubkayga aan ka qoomamoodo fii janbi illaahi dhinaca ilaahay aan ku xadgudbay haadaa awaanuki wakhtigaagii weeye faxdurii alla soo xaadir waa jawaabu nidihi yaa xasrata icraabka inuu iska fudud yahay waa fatxada iska muuqataba waxaa lagu googaalstaa la dhahdaa alif mudaafilehi i sheeg weligii alif mudaafilehi noqoto ma aragta ya alif mudaafilehi maad aragta weli waa tan yaa xasrata alifta ku jirtaa mudaafile ba mina mudaafile <laughs> ya waa mudaafiley waa xagga hoose kaa qabta sheekhu eeg soo markis wالظaahiru ana alأlifa sm لأnnaha munqalibaة can ismin ymutalim bymutalimuna isman ismi hadama kasoo doodeeda idnosmi marka alifta mudaafileyga noqota hadda la widha waa baabka keliya xabadaasu soo qaadada waa faa'ido soo ma kaso yaa asafa murugadaydi iyo tiraanyadaydi iyo calaa yusufa yuusuf aan u tiraanyoodo haadaa awaanuki faxduri halkana waktigaagiyo soo xaadir imisaynu haynaa shan waa tanti lixaad asaadisatu ta lixaad yaa ghulaama weeyi multabisan xaalo ya mid ku dheehan bixadfi alifti in la gooyo waibqaayi fatxati iyo fatxada in la baaqi yeelo daliilan ay daalatan xaalo ay tahay mid tusinaysa calayhaa ay cala alif maxduufa aliftii xadfanayd aliftii lafteedii aliftii naaibad ahayd ayaa lasii goynaya ila alifta lafteeda ciwad ahayd soo ma iyadii lafteedii baa lasii goynaya fatxadayna tusinaysa ka qawli shaacir weey walastu biraajicin ma faata minii bilahfa walaa bilayta walaa low ani uu yidhi shacirkaasi walastu ma ihi buu yidhi biraajicin mid ku soo celinaya maladika faata tegay ay huwa maagu mini aniga iga tegay bilahfay biqawli qowlkaygaan ku qawlo lahfey yaa lahfa alla tiraanyoy walaa bilayta layta mid ku soo celinayo mayhi walaa low anii walaa low ey low habata haddii u sugnaan lahaa kownii kada wa kada lam aqac fi ana fiihi waaqicun waxaan ku sugnahay kumaan dhicin low alla sidaa iyo sidaa miyaan yeelo ah, low fa inahaa taftaxu camal shayaan marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ana maa faata laa yacuudu bikelimati talahufi wixii kaa tegee ku dhaafay ee wakti ahaa ee ku ad ka tiraanyootaa kelmadda talahufka ee alla kuma soo noqdo kelmadda tamanina kuma soo noqdo kelmadda low ana kuma soo noqdo marka maxalushaahidkeenaynu uga soconaaye lahfadan weeyaan oo ba'dani imika wixii ay gashay meesha wuu ka go-an yahay biqawlibu noqonaya lahfadana waa tin u soconaba xarfulidii baa ka go-an marka yaa lahfaa buu ahaa alif baa saa ahaa kadibna alifkii baa la gooyey alifkii la gooyeyna waxayna tusinaya fatxadan lahfa mayna fatxa saarnayn lahfa bay noqon leyd lahfa bay noqon leyd waaya ya bilahfa ah, badan wuxuu gelaya wuu go'an yahay qawlkaan lahfana munaadi baa ka go-anta xarfinidid arfimunaad m xarfinidi baa ka go-anta xarfinidi baa ka go-anta oo ya waxadfiya yajuusu fi nidaa'i ka qawlihim rabbi stajib ducaay daliil kalaa ku sugan oo raaji sow ismi faacil ma faacilkiisi waa damiir asturan ma mafcuul buu haysta oo muu gudbi jir sawt rajci laazim ahayd waay halka waxaa loo bayan in noo taxliiliyada mawlid oo iskaabinaysa caawe hakaas ma kuu dhadhacday may malaha soo ma waay maxamed halkaa ka waran way soo taagantaha weli way hay maxamed a ah. hay cabdiraxmaan ah, friid rajaca hadday mina rujuuci tahay waa laazim hadday mina rajci tahayna waa mucaddo wey aayad quraan afalaa yarawna alaa yarjic ilayhim qawlanta waxaad nasbisay rajciga min rijc baa laga keenay markaa raajica min rijci buu ka marka saa darteed wuu camal falay de waa kaa nasbiyey rujuuc laakin waa naadimkan walastu ma ihi buu yihi shaacirku biraajicin mid ku soo ma ladii aniga iga tegay bilahfay biqawlii dhe qawlkayga mid ku soo celinaya ma ihi aan ku qawlo lahfe ya lahfa alla tiiraanyoy qawlkaan idhaa waxba i qaban maayo muu qaban karaa adunba ku daali de kaa laftiisa wadka kaasi luminayaba walaa bilayta laytana mid kusoo celinaya may walaa law anii facaltu kada wakada sayan saa haddaan samayn laha lakaana kada wakadaana mid kusoo celin may bimacnaa kelmadda low low inaga waa nidhaanaa de low waxa iyo waha taana mid kusoo celinaya may macalujaadkeena uga soconaana waa taa lahtada wey wa qawli bu uri sheeku qawlkaygaan ku qawlay wa taqulu waxaad orhani yaa hulaamu baad odhan bihalaathi baad ku odhan ey bidami lmiimi wa fatxiha wa kasriha waay wuxuu yidhi wa qawlii qowlkayga ku qawlay wa taquulu waxaad odhan halkuu ku yidhi asalkii soo ma asalkii wa qawlii qowlkayga ku qawlay bu yihi wa taquulu waxaad odhani yaa ghulaamu baad odhani bithalaati baad ku odhani waay ey bidamilmiimi ey thaabitun wuxuu ku sugnaaday dhe bidamilmiimi miimta damaheeduu ku sugnaaday wa fatxihaa miimta fatxaheeguu ku sugnaaday wa kasriha miimta kasrigeegu kusugnaa maa bacda ay cadfu bayaanin o bedel qaacida sidaysan jirta caawa caawa waad khilaaftay ya caawa waad khilaaftay calaa madhab ljurjani jurjani madhabkiisa inoo ku socno caawa iska khilaafana khabar bay noo noqotaba caawa wixii ayda ka dambeey muxuu inoo noqdaba muna khabar baan de caawa khabar cadfu bayaanna kuu noqon maayo bedelna kuu noqon maayo sheekhowe caawa waa khabar calaa madhab ljurjani wa qawli qowlkaygaan ku qawlay bu yidhi sheekhu wa taqulu waxaad odhan yaa ghulaamu baad odhan bialai baad ku odhan ay kainun qowlkaasi wuxuu ku sugnaaday waaba khabar caadiyade ay kainun qowlkaasi wuxuu ku sugnaaday bidamil miimi miimta damiheedu ku sugnaaday atiraadid ya hulaamu wa fatxihaabuu ku sugnaaday atiraadid ya hulaama wa kasrihaabuu ku sugnaaday atiraadid ya hulaami haye y wow ma ku daray sax saasaa sadeed egaani qadbayntu keliya qore moogta waqad bayantu waanan cadeeyey waa sax weyan warkaas waqad bayantu waanan cadeeyey tawjiiha dalika arintaasi tawjiihagan waan caddeeyey halkuu kusoo caddeeyey ya sharxuu ku caddeeyey bidamilmimi bikasrilmimi mu eh, caddeey ya haadhahade ya wuu caddeeyey waa kii ku yidhi biithbaatiliya ee saakinati yaa cibaadi mana kuso caddeyn fatxadana wuu caddeeyey halkuu ku caddeeyey bikasrada eh, wuxuu ku eh, eh, adeeyey yaa ghulaami bixadfi ya isaakinati buu ku adeeyey iyo webqail kasrati daliilan calayha halkaas ku adeeyey fatxadan halku ku adeeyey mad garanaysa yaa xasrata buu ku adeeyey waka yaa xasrata halkaana ku adeeyey yadana biqalbi lkasra alati qabla alyaa almaftuxati fatxatan fatanqalib ilyaa alifan litaxarukiha wanfitaxi ma qablaha damadan halku ku adeeyey damada xikaayu ku adeeyey marka damada wuxuu ku adeeyey yada xikaay waa ka xagga hoose kaale waqad yuqaalu in la yidhaha baa la arkaa ha fiihi annahu lam yubayin tawjiiha dami damada tawjiiheega mu cadayn yada oo le kuwan uu cadeeye wuxuu ku yidhi yadi sayo saasay noqotay waa la jaray kasradii baa la baaqi yeelay wejkaas saasaa kusoo baxay fatxadani waxay ku timiday kasradii ayaa fatxa loo bedelay markii loo bedelay yadii waxa isku bedeshay alif tawjiihegu ku adeema laakiin damadii kuma odhan waxaasay soo marmartay muxuu kuu sheegay xikaayo xikaayo ku adeeyada carab baa laga hayaa buu ku yidhi xikaayada lafteeda cadayna markaa taas ku adeey marka waqad bayantu waan caddeey uli tawjiiha dalika arrintaa tawjiihayga waan caddeeyey halkana waxanu ka gedagelanaa idaafatu yain mutakalim ilaa abin aw ummin maan ku darna waa sax miya ma dhamayna waa yahay wayaa abati wa taqulu waxaad ohan yaa abati baad ohan wayaa ummati baad ohan wayabna ummi baad ohan wayabna cami baad ohan bifatxin wa kasrin baad ku odhan halkan wuxuu ka gudagelayaa yaaulmutakalimki in loo tiiriyo ab iyo um yaaulmutakalimki haddee loo tiiriyo ab iyo um toban luqa ku banaan dee mutamiyadaan kusoo marnay toban luqa ayaa ku banaan lixdii hore iyo afar loogu darayo misla fanaynta wa yaa abati yaa abata iyo yaa abati wa mise laba soo maa ilxaaqu lif iyo ya in la haleeshiyo yaa abata yaa abati afar taasumaad ugu daraysaa lixdii horean soo dhaafnay yaa abi ya aba ya abu ya abi ya abiya ya aba intaasay noqonaysa soo ma toban mayna noqon de tobankaasaa kugu banaanaanay wuxuu yidhi wataquulu soo qadaro waxaad odhani abati aabbahayow wa yaa ummati hooyadayey wa yabna ummii hooyaday wiilkeediiyow wa yabna cammi adeerkay wiilkii u dhalayow bifatxin fatxa ayaad ku odhan wa kasrin kasre ayaad ku odhan wa ilxaaqulalifi alifta oo la haleeshiiyo awilyaa-i ama ya-d oo la haleeshiiyo labada hore qabiixun ilxaaqaasi waa xun yahay wlakhiirayni ay wa ilxaaqu alifi alifto la haleeshiiyo awilyaay ama yadoo la haleeshiiyo lilakhiirayni labada dambana daciifun ilxaaqaasi waaba daciifa uma tamardaran buu leeyahy labada dambe in la haleeshiiyo iyaga alif iyo ya waa daciif buu leyahy labada horena waa qabiix buuli ya in la idhaahdo yabna ummi iyo in la idhaahdo yabna umma saa wey markaa eeg halkan laba arrimood ba iskugu kaa guda jire maogtahay labada arrimood garanasaan abati iyo umati wuxuu uga socdaa waa almudaafu ilaya ilmutakalim ayaa noqday ab iyo um toba logaa ku banaan marka afar loogu darayo nka sheegnay iyo iyo lixdii hore yabna ummi iyo yabna camina muxuu ku tilmamay maad garanaysin almunaada almudaaf ilaa mudaafin ilaa ya mutakalim munaadihi baa la idaafeeyey ka munaadaha loo sii idaafeyeyna waxa loo sii idaafeeyey mutakalim maynantaan jirin shag inuu soo socda sharax idaa kaana hadii u yahay almunaadaka loo dhawaaqaya hadii uu yahay ah, idaa kaana hadii uu yahay almunaada munaadaha munaadaha almudaafu ee loo tiiriyey ililya iyo ada loo tiiriyey aban baa khabarkiiya ab hadii uu yahay aw uman ama um hadii uu yahay jaaza waxaa banaan fiihi munaadaha cashru luqaatin toban luqa ayaa ku banaan asitu ka bedelo lixdii baa banaan sitadii almadkuuratu ee la sheegay wa luqaatun iyo luqaat baa banaan luqaadkaasoo arbacun kale arbacadaasoo ukharu kale nactu nacti jaaizun cinda siibaweyhi sosaamanjiri wa luqaatun iyo luqaat baa banaan luqaadkaasoo arbacun kale arbacadaasoo uharu kale afar kala kusii banaan ixdaaha afartaa midkood ibdaaluliyaa yadi oo la bedelo weeyi taa antaa loo bedelo taadaasoo maksuuratan la kasriyey yadi maxaa loo bedelaya oo naayb ka noqonaya ta kasrisan wa bihaa ay wa bitaa maksuurati taadaa la kasriyey qaraa sabcatu toddobada ayaa akhriyey maca dabna caamilin muddada in ka hadhoon yahay fii ya abati bay ku akriyeen ya abati ta kasrisan maynayn muxuu ku qoray saa kuma dhawaaqin sax weyan marka ixdaahaa aw arbacada midkood ibdaalulyai yadii waa in loo bedelo taa anta waa in loo bedelo taadaasoo maksuuratan kasirsan yadii ayaa lagu bedelaya ta kasrirsante kolkaa yadi ba daaqada ka baxaysa oad fahantae hadda ma wbha wbita masuurati taada la kasriyey qara sabcatu todobada ay akriyey ma cadabna caamiri camir muddada u ka adhoon yahay fi ya abati bay ku akriyeen sabcadu ya abati bay akriyeen marka taadani maxay bedel ka tahay iyo yadi dhasha min yadi bedelkan yadi bedel ka tahay taasi waa mid marka ta u bedel yadi un ta u bedel saw abun may ahayn saw abi may ahayn dee yadi mutakalimkun ta u bedel maxay noqon ya abati ya ya abati markaad macnaysa ya abati aabahayo ila yaa mutakalim taniga bedel ka tahay ila mutakalim ba ku jire ya abati aabahayo bay noqonaysaa marka iska ilaali athaniyatu talabaad ibdaaluha ay ibdaalulyaai yadii waa in loo bedelo taa anta ta'daasoo maftuuxatan fadxisan yadii maxaa loo bedelaya imikana ta fadxisanun wa biha ay wabitai maftuuxati ta'daa fadxisan qara abnu caamiri ina caamir ba isagu akriyey ina caamir muxuu akriyey ya abata sabcaduna maxay akriyeen ya abati labada goorba taad uga ciwada yadii ceelka ta imise hayna labo athaliatu ta saddexaad yaa abata yaa abata weyi multabisan xaala taa mid ku dheehan bitai ta iyo walalifi alif maxaa laskugu darayaa ta iyo alif baa laskugu daraya fiiha ijtimaacu ciwadayni halkan maxaa ku jira laba ciwad aliftu yay ciwad ka tahay yadi taduna yay ciwad ka tahay yadi laba ciwad baa ku jira marka mina laba ciwad ku jirin marka waa iska yar daciif wey ay w bhadii qraati arintan quria waa la ariyey qur'aanan arin baa la ariyey shaadan oo shaad arin ah, shaad iyada lagu ariy imisaynu haynaa saddex soo ma iyadoo eg ta iyo alif lagu daranta ya abata araabicatu ta afraad ya abati weeyi bitaay ta xaalad ay ku dheehan tahay weliya iyo ya tana kasii daran be tan maxaa ku sugan iyada ijtimaacu lciwadi wlmucawadi canhu iyada ciwadkii oo bedelkii iyo mucawadu canhugii laga bedelka aha labadiba kusugan yadu mina mucawadu canhuga laga bedelka ahaanay ahayn way joogtaa wixii ciwadka ka ah ta'diina way joogtaa may kulmi karaan walciwad walmucawad canhu laa yajtamicaan tanaa ka sii darma marka de tanaa sii diidaysa yaa abati oo aad tiradi wey imise wayaan marka afar soo maha afartan waa maxay yaa abata yaa abati ya abata ya abati lixdii hore ugeyso tobankaasaa ku sugnaanaya hadduu munaaduhu ab iyo um kaa noqdo hadduu munaaduhu yahay un mid yaa mutakalim loo idaafeeyena mid mutkalim loo idaaeeye oo ab maan ahayn haduu yahayna lixun baa ku banaan ya ulami ya ulama ya ulamu ya ulamiy ya ulamiy ya ulama mayna basidahayn ka soco wahaatani labadan aluqatani luqo qabixatani laba xun weeyi wlakhiiratu ta dambe ayaa aqbaxu ka xun min alatii ta qablaha iyada kasii horaysa waymbaii waxaba haboon anlaa tajuuza inayna banaanaanin ilaa fi daruurati shicri tan kugu qasab mooyaane daruura shicri mooyaane inayna banaanaanin baaba fiican buu leeyahy sheekhu oo haboon oo dawa adkaana waxaan kaga baxnay ab iyo um hadee loo dhawaaqo lixdaasaa ku banaan halkana waxaynu sharaxa qaybtaynu sii sheegnay weeyaano waa almunaada almudaafu ilaa mudaafin ilaa yaai mutakalimi munaadihii waa mudaaf waxaa loo sii idaafiyey mudaafilhigiisa unoqdayna waa mudaafilhi usii aya mutakalim kaasee laga yeelaya waa ku banaan waxa ku banaan waayahay kaa laftiisaa lakala qaadi kaa laftiisaa la kala qaadi hadduu munaadaha mudaafka ka yaada idaafaysan loo sii daasid hadduu oo kale yahay obsal ahaan leedahay yaa ghulaama ghulaami oo kale aad leedahay yaa ghulaama ghulaami oo kale aad leedahay masaa ku qorin ya ghulaam mase ya ghulaama ya ghulaama ghulaami haddii aad sidaa leedahay kaa dambe waxaa ku banaanaanaya laba maxaa kugu banaanaanaya horta ko ihbaatulyaai yadi horta way sugnaanaysaa inaad yada reebtid inaad fadxiso ya ghulaama ghulaami ya ghulaama ghulaamiya bes hadduu noqdo ka waran ibni iyo ibni iyo eh, ibni um iyo ibni cam hadduu noqdo afar luqa iyaga ku banaan miimka inaad fadxisid iyo inaad kasrisid masle fani miimkae eh, inaad fadxisid iyo inaad kasrisid oo tirahdid yabna umma yabna ummi iyo inaad yadii sugtid iyadoo reeban yabna ummi iyo inaad yadii u bedeshid alif yabna umma waslifana maxaan idin idhi wixii wixii ibnu um iyo ibnu cam ee mudaaf ilah mudaaf iyo almutakalim ah laba luqaa kugu banaan ya-dii horta waa la in iyadoo reeban la sugo iyo iyadoo fatxisan in la sugo halkaa warkaygu cadaaday maa hadduu kaa noqdo ibnu um iyo ibnu ka waran hadduu ibnu im iyo ibnu cam kaa noqdo afar luqaa ku banaanaanaya in laga jaro laakiin marna la fadxiyo marna la kasriyo iyo in la daayo iyada reeban iyo ya loo bedelo alif intaasu soo wada marka wida kaana haduu ya munadaka loo dhawaaqaya mudaafan mid loo idaafeeye haduu ya ilaa mudaafin mid loo sii idaafeeye ila yaaya wadalika tusaale milu ya ghulaama ghulaami iyo wixii lamid aweeye lam yajus ma banaano fiihi dhexdiisa ilaa isbaatulyaai adayna suga mooyaane maftuuxatan xaalayta mid la fadxinayo aw saakinatan xaalayta mid reeban ilaa in kaana inuu yahay munaadihi ibna umin ibna um inuu yahay mooyaane oo ibna camin ama ibna cam inuu yahay mooyaane fayajuuzu waxa banaan fiihimaa labadan dhexdooda waxa ku banaan arbau luqaatin afar luqa ayaa banaan fatxu miimi miimki oo la fadxiya ayaa banaan wa kasruha iyo miimki oo la kasriya ayaa banaan waqad qaraati sabcatu todobad way ariye ariyeen bihima labadan ayay ariyen fi qawlihi tacala bay ku ariyeen qaala ibna umayna alqowma stadcafuni ibna umma ibna ummi saasay ku ariyeen ibna umma hooyaday wiilkii ay dhashayow waa wiilkaas shaqiiqatiin xag iyo xagga aabbo ka walaalatiin ibna um hooyaday wiilkii ay dhashayow ina alqowma qoomku istadcafunii way jilisadeen way tunjilicsadeen waaya kolkaa ibna ummada weeyaan ibna umma iyo ibna ummi waaya kolkaa ibnadu iyadoo iska munaadeen caadigo da mansuuba ila waa mudaaf isaga umida hadan baa loo soodaatay mi ummi inaad tirahdid iyo inaad tirahdid umma inaad tirahdid umma culimada qaarkood baa laba meene waa murakaba oo istarkiibsan yahayba qabla nidaa ba la istarkiibiyo ibna umma waa kelmadiisa saaranba iyo qaalabna umma qaalabna ummi qaalabna umma laa ta'khud bilixyati ina hooyo buu yidhi nebi haarun baa odhanaya laa ta'khud bilixyati walaal garhkaa qaban nebi muuse markii ula hadlayy halkaa labaynu ku haynaa soo ma wahalitatu ta saddexaadi ihbaatulyaa yadi oo la sugo weeyi yadi nafteedi baa la sugayaaba ka qowli shaaciri shaacirka qowlkiisi weeyi yabna umii waya shuqaayiqa nafsi anta khalaftanii lidaarin shadiidin walaalkii baa ka dhinta wuu calancalaya marka wuxuu yidhi yabna ummi hooyaday wiilkii ay dhashayow waya shuqayiqa nafsi waya shuqayiqa nafsi marka ibna umma waa ina hooyo hooyadaa wiilkaa dhasho weeyaan wiilkaa shaqiiqatiin ba walow yuuna ahaaninbe laakiin shaqiiqana carabkaa iga degdegaya ah ka shaqiiqi waxa weeyaan ka labada dhinac baad walaalaha ka tihin ayaa shaqiiq la dhahda yabna ummi hooyaday wiilkii ay dhashayow wayaashu qayiqa nafsii naftayda jeexyarowgeegiyow anta adigu khalaftanii waxaad igaga tagtay lidahrin wakti shadiidin aad u dhib badan buu aad iyo aad u daran ayaad iga tagtay garab la waan noolahay buu oo cid garbistaana ima taalla buu leeyahy shuqayiq de shaqiiq buu iska labadii iyo iyo adi kusi jirtaa lasku iqaamo shuqayiq bay noqonaysa marka da ila waati awalka logudi jire maxalushaadka maad garanaysaa ibna ummi maayada ayna sugnayn way sugan tahay yabna ummi waana baxu khafiifde waraabicatu ta afraadi qalbulyaai adoo loo bedelo weyan alifan alif maxaa loo bedelaya yadii lafteedii baa loo bedelaya alif loo bedelaya ka qawliya ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisi wey waa baxurajaskan yabnata ama laa talumi wahjaci wy qad asbaxat umuuru lkhiyaari tadaci calaya danba kulahu lamasnaci min an ra'at ra'si ka ra'si laslaci kolkaasuu ah, yabna tacama yabna tacama laa taluumi wahjaci falaysa yakhlu canki yowma madjaci yabna tacama in adeera buu yidhi laa taluumi hay canaanana wahjaci iska seexa buu yidhi falaysa maah bu yihi yakhlu canki mid xaggaaga ka marnaanayo yowman maalin madjaci makaana jufeyg ya waan ku garab ledayaaye canaann bu leya canaantan timahayga daadane alkaa wuxuu leeyahay qad asbaxat waxay ahaatay umulkhiyaari umulkhiyaar tadaci mid sheegata calaya aniga dushayda demban dembi dembigaasoo kulahu dhammaantii lam asnaci aanan samayn dembi anigu aanan falba kulahayn oonan anigu geysanba ayay igu sheegaysaa bu oo muxuu yahay talow min an ra'at inay aragta bu yidhi madaxayga ka ra'sil aslaci sidii alla uxiiroo kale ya madaxaygi baa bidaanay ku aragta bu markaa way canaananaysaa bu leeyahy dabaanaa keena bu ley waan umaan <laughs> Eh, kolkaa maalushahidkan waa maay ibnata ama maxaa ku taagan alifyadiiba alif loo bedelay wahaatani labadan labadan alluqatani alluqo qaliilatani laba yar weeyi fi listicmaali isticmaalkay ku yaryihiin labadan maxay ku yaryihiin isticmaalka ayay ku yaryihin halkaa inoogu jogo wallahu aclam subxanak allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk